waxaa la weydiiyey ayu lacmaali khayr acmaasha teebaa u khayr badan acmaasha keebaa u khayr badan qaalna wuxuu idhi iimaanun biاllaah ilaahw la rumeeyo iyo wa fii sabiilih iyo jidka ilaah lagu halgamo camal la qabtaayo oo ruux muslim uu rumeeyo ama uu la yimaado waxaa ugu khayr badan ilaahw la rumeeyo tawxiid iyo islaamnimo laba waxaa ku xiga jihaad iyo halgan jidka ilah lagu halgamo qaala saxaabigii saa'ilka ah wuxuu yidhi fa ayu riqaabi afdal qooraha mideebaa u khayr badan yani qooraha bimacnaa dadka la xoraynayo midkeedaa eh, ugu khayr badan ugu fadli badan qaalna wuxuu hi aklaaha midda u qaalisan amanan xagga lacagta ruuxaad iibinaysa eed xoraynayso darilaad u xoraynayso kaba wuxuu ku ajir yahay kharashka kaaga bax u ku ajir yahay iyo wa anfusaha midda u qiimo badan weeye cinda ahliha ahalkeeda agteeda yani taya ahaan midda ugu khayr badan ugu fiican ugu wanaagsan xagga sicirkana ugu qaalisan xadii kale waa ka horbayna soo marray qaala wuxuu uhi saa'ilkii afara'ayta nabigow ka waran in lam astadix haddaanan awoodin bacda alcamali camalka barhkii acmaasha aad sheegtay ama qor in la xoreeyaa ama in la halgama haddaan kari waaya nabigoo ka war qaala nabi wuxuu uhi tuciinu waxaa kaalmayn daayacan nin dhumay nin habaysan baad waddada yaad ku toosinaysa oo ka baxsaayeel sidan waxaan qabo hawluu qaban layaa waad u kaalmayn waddadii waa tusi wixii baad u hagaajin daayacan waa yani nin dhunsan weeye oo waddada kala garan la xoogo wareersan aw tasnac ama waxaad wax u samayn liakhraqa nin aan sanca aqoonin akhraqa waa ruuxa aan sancada iyo farsamada ku ficnayn ee alaabtii la qabanaya aan qaban karin u samee ayib rikoorkii baa ka hadlaysan mobaylkii baa ka hadlaysan waxbuu qalinkiiba hagaajsanlaya u hagaaji liilkii uu qoranayay waa loo hagaajinaya baabuurkiiba juka u yar riix ayib yani waa inaan farsamada hawsha qarsan karin baad u qabanayso qaala wuxuu uhi saxaabiga afara'ayta nabi maxamedo bal ka waran in dacuftu haddaan ka daciifo haddaan sancadana aanan aqoonin mid dhunsanna aan wadda aanan tusi karin qoor aanan xorayn karin filayna aanan halgami karin wuxuu dhammu saxaabigu soo xorxoray qaala nabi wuxuu tadacu nnaasa dadka waxaad kala tegid kala fogaan min ashari sharka ummadda sharkaada ka dayso ummadda ilaahay iyo muslimiintu ha kaa nabadgaleen waa war weyn wey fainaha arrinta inuu muslimiinta shar kala fogaataa sadaqatun bay kuu tahay oo tasaddaquha ad ku sadaqaysanayso calaa nafsika waa sadaqo tusadiquha ad ku sadaqaysan calaa nafsika ama tasaddaquha ad ku sadaqaysan calaa nafsika wey idan sadaqay kuu tahay adiga naftaada sadaqa u baahan tahay inta kaleba dad kar weydey bal intaa meel saar xadaanaa xafs ibnu cumar waa fiqa in badanna wayna soo maray qaala wuxu uhi sheekhaas xadaanaa shucba بن الحجاج أبو بسطام الواسطي قال أخبرنا سعيد بن أبي بردة من ثقات التابعين سمعت أبي بن مقلي أبو برداء يحدث أصوك والرمي عن جد أبوه عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم مسلم كسدوش سوحاء صدقة صدقة روح كستو مسلم صدقة لقربا وحبحن با لقربا قال صحابي وحيد أفرأيت نبي بالكور إن لم يجد وح مسلم كادوب صدقة واي وحبحي واي qaana wuxuu qaala wuxuu hi falyacmal ha shaqayso ruux ha shaqeeyo xooggiisa ha maalo oo falyanfac ha anfaco nafsahu naftiisa walyatasadaq ha sadaqaysto naftiisa ha anfaco oo asagu muslimiinta ha kaaftoomo yuusan dadka baryin oo su'aalanin ummaddana ha anfaco asaguna is anfaco qaala wuxuu hi saxaabiga afara'ayta balkawr nabi maxamadow in lam yastatix hadduu awoodi waayo oo nin shaqaysan kara ma ah ama shaqaba ma yaqaan ama shaqadu yaqaanayba aaggaa kaba shaqayn maysa oo mihradii iyo xirfadu yaqaana iyo meesha ka shaqayn ayib ama aw lam yafcala mama yeelinba wuu shaqaysan karaa hadduu soo bixin ka warram oo shaqadiiba diido qaana wuxuu leyucin ha kaalmeeyo dalxaajati ninka danta leh almalbuufi ee la dhibay ninka danta leh ee ay hawsha ka soo xirxirantay meel u dhaqaaqa garan waaye iska daba wareegsanhaya ha u kaalmeey ha kaga rido deedna neeftaa ka soo boodi markay neeftu ka soo boodi adna neefta aakhira kaa soo boodi insha allahu tacala ayib saxaabigu wuxuu idhi afara'ayta bal ka waran in lam yastadic hadduu awoodi waayo oo nin dhibban oo danla'ana u kaalmayn waayo ka war xaggana uu shaqaysan waayo wuxuu sadaqaystani waayo asa lam yafcal muusa yeelin maxaa talaa ah? nabi wuxuu ihi falya'mur bilmacruuf ummadda wanaagga ha faro intan yuu qaban waayo war hebel uu yeel war salaada hala tukado war ilaah laga cabsado war hala halgamo war masaakiinta hala ogaado war duqayda war ah, xogaas waad furi kartaa afka ka badan afkana muxuu kaaga shidaal iyo lacag war arabka sii daa hadal ummadda khayrka u qaala wuxu uhi saxaabigii afara'ayta ka war maxamed in lam yastatic hadduuba xishoon haya ka war oo ruuxii ilahay ka baq dhihi karinba foorarsanba yani khajal waa yaxyaxa weye kaa xishoon lama yaxyaxa layada xishood iyo yaxyaxa baa kala jira soo saa maa ayib khajal wey qaala wuxuu uhi saxaabiga afara'ayta ka war in lam yastatic aw lam yafcal qaala nab uu sl yumsiku can اshari sharku iska dayn bal ha ilaaliyo waxaa ugu dambey bal ummadaa badbaadi ummadda sharka ka cajiso fainaha mida adiga imsaagaas aad sharka ka joogsatay ah lahu lilmuslimi sadaqatun bay u tahay baabu man daca allaha an yuxasina khuluqah ninkii ilahay weydiistay baryey in dabeecadiisa rabbi wanaajiyo xadaثna muxamed bn salaan albikandi sheekh اlbukhaari qaala akhbarna marwan ibn mucaawiyata alfasari ثقة xاaفظ عن cabدiرحمaن بن زiyاad بن أنcم الأفrيقي ضعيif عن cabدiرحمaن بن rاaفع التنوخي qاضي إفrيقية ضعيif waa siduu xaafidku sheegay ama fasawi fي taariikhihi mujaladka labaad شan boqol labaatan iyo sideed wuxuu leeyahay mintiqaat almisriyiin mintiqaat almisriyiin buu leeyahay ayib halkaasuu ninkaa maraya can cabdالlahi بn cmr بn caas أna rasuul الlah rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yukiru kii badiya an yadcuwa inuu ku ducaystuu nabigu badin jira allahuma inii asaluka asixa walcifa walamaana wa xusna alkhuluq waridaa bilqadar saxaabi wuxuu hi nabigu wuxuu badin jiray ducadan soo socota oo ah allahuma inii asaluka allah waxaan ku weydiisanayaa asixata caafimaad iyo fayoobi iyo walcifata dhowrsanaan in xumaanta laga dhowrsanaado zinada fawaaxishta beenta dhaqan xumada waxaasoo dhan afkaad u dhowrsan yahay ayib xubunkaas haranka abta aragta walcifa dhowrsanaan can su'aali الnaas iyo can alfawaaxish oo dhanba iyo wlamaana aaminimo ammaanadu yan waa shay qaali awy waa shay qaali ah iyo waxusna alkhuluq dabeeca wanaag baa rabbiga ku weydiisan iyo waa ridaa inaan ku qanco oon ku raali noqdo bilqadari waxaad xukuntay yani bilmaqdiyi calay bilmaqdiyi qadarkii rabbi ii qadaray wixii la ii xukum inaan ku qanco intaasa rabbi ku weydiisanaya waa aciif bimacnaa waxaa ku jira cabdiraxmaan bn ziyaad ma ancam alafriqi haddiiba la cabdiraxmaan raafic atanuuqi waahiqa ama waa saduuq ninka hore yaa dacfi ku jira laakiin intanba in nabigu u weydiistay shiki ma laha dhammaanteen rabbi ha u weydiistay laakiin xadiidkanoo sidaa u xidhiidha oo bihaada sanad ah ma imanin ma imanin mana asixin laakiin gooni ahaan nabigu asagoo saxa ilaha weydiistay isagoo cifo weydiistay isagoo ammaano weydiistay xusna alkhuluq aridaa biqadar intuba way soo arortay ayb xadaana cabdusalaam ibn muahar cabdusalaam ibn muahar wey waa saduuq ninka isaga qaala xadaana jacfar ibnu sulaymaan adabci saduuq zaahid laakinahu yatashayac dhowr kor baynu soo mar can abi cimraan aljawni min saqaati taabiciin an yaziid ibni babanus baabanus oo kale baynu soo maray maxaa xukma albasri daciif bu ahaa mise maqbul bu ahaa muxuu ayib xaafid xajar waxaan filaya anuga inuu yihi maqbul waan nurayay ana kusoo maray ayib an yaziid ibn baabanus waa maqbul laakiin cadiy wuxuu leeyahay axaadiiثuhu can caaishata mashaahiir axaadiiثu mashaahiir wayarwi can caaisha saasuu maraya daaraqodna wuxuu yihi laa ba'sa bihi ibn xibbaanna fii iqaadi taabicin buu ku sheegay amaa qowlka laga soo guriyey abu xaatim inuu yidhi waa majhuul lam yasbut siduu sheegay alxaafid almundir uu sheegay marka qowlka xaafidna xajar ahaa maqbuul waynu ka noqonayna hadda goor waxaa amilaya markaan soo maray lowa kitaabaa ku soo maray inaan ku tagnay waa maqbuulkaas laakiin ninka marka la fiiriyo tarjamada dheer haddaan helay waxay tusaysaa inuu yahay saduuq ama seqabaya weliba marka la eego dabaqadu taagan yahay haddana lasii fiiriyo qaala wuxuu yidhi sheekhaas dakhalnaa calaa caaisha caaishaa nagu gallay um almuminiin faqulnaa waxaan ku niri yaa umma almuminiin muminiinta hooyadeeday hooyadeeda weya maa kaana khuluqu rasuuli illah nabi maxamed dabeecadiisu maxay ahayd waa su-aal muhiim ah um almuminiin dee nabi maxamed eedaa u xigtay xaaskiisa ahayd ka warqabtay ayib gabar haweenka dayarna waa ahayd aadna u caqli badan su-aashaasaa la weydiiyey qaala waxay tidhi kaana khuluquhu nabi maxamed dabeecadiisu waxay ahayd alqur'aan shuruuda nabi maxamed qur'aanku ah bimacnaa qur'aanku wuxuu amrayana waa ku dhaqmi jiray wuxuu qur'aanku diidanyahayna waa ka hadhi jiray idan ka addag intaas su-aal bay ku celisa waxay tihi taqra'uuna ma akhrisaan suurat almuminiin suurat almuminiin qad aflaxa almuminiin ma taqaanaan horta bal ma akhriyaan taabiciinu qaala waxay tidhi iqra akhri qad aflaxa almuminuun aladiina hum fii salaatin khashicuun waladiina hum can lagwi macruudun kaxeeg suuradaas ila siraaru muminiin baa meesha ku jirtay qaala yaziid wuxuu uhi faqara'tu waan akhri ila asagaa weydiinhaye akhri baa lihi suuradda horta nabi maxamed dabeecadiisu maxay joojiye suuradda bilow suuradda baan bilaabay faqara'tu waan akhriyay saqatan maca almuminuun ila qawlihi tacaala waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun aayadda koobaad ilaa aayadda shanaad baan akhriyey markuu halkaa u maraay beytrukaali jooji hakadaa kaana khuluqu rasuuli illahi intaay suuraddu sheegtay nabi maxamed ka adhagaysa warku waa dhan yahay suuraddu intaa ay sheegtay dhaqankaasi in ka badanba muhimada waxaan ku tilmaanaa qaala waxay tidhi hakada sidaasay kaanahaa khulqu rasuulilah nabi maxamed dabicadiisu iyo akhlaaqiisu yani hakada kaana waxaa qoraya waa cinda ibni maaja cinda anasaa'i fi lkubra cinda anasaa'i fi lkubra laakiin qaala waxay tidhi kaana khuluqu rasuulilah sal slam yani kaana almaqruu waxaad soo akhriday iyo macnihii aad soo akhriday suuraddu ay tilmaamaysay dabacada nabi maxamed bay markaa noqonaysa haddii riwaayadana la maro ama haddii riwaayada nasaa-i la qaato hakada kaana khuluqu rasuulilah maskabanaysa sheekhu wuxuuna daciif lisnaad xaakim wuxuu leeyahay hada xadiiثun saxix lisnaad walam yukharijah dahabi wuxuu leeyahay صaxiixun xadiiku waa صaxiix ibnu sacd baana soo saaray xadiidka min طariiqin aakhar can masruuq alajdac can caaishata naxwa xadidkan waa kale xadiis lamida mujalladka koobaad laba boqol toddobaatan iyo saddex idan wa aslu xadiidi fi saxiixi muslim waana garanaysa in xadidku waa saxiix walaysa bidaciif xadiiku saxiix wey ayib baabu laysa almu'minu biطacaan idan waxaa lagaa doonaya kitaabka qur-aanka looma soo dejin in si meel la saaro in la dhunkado iyo in maalinka jumcada la dareeriyo oo laisku laabo mac la siiyo ada meel la dhigo waxaa lagu talagalay waa manhaj in lagu dhaqmo ah la fuliyo ah la dabagalo ah oo wuxuu reebahayana laga reebo laga haro wuxuu amrayana la qaata laga doonaya ayb xadaana laysa almuminu muminku maaha dad taacani mid durid badan waxa muminka dabeecadiisu ma aha durid dadka duro oo wax ka sheego uun baleeceeyo oo dadkan wax ka sheego daba taagan xadaana cabdiraxmaan ibnu shayba cabdiraxmaan ibn cabdilmalik ibnu shayba alxizaami saduuqun yukhti qaala akhbaranii ibn abilfudayl maxamed ibn ismaaciil baa loo yaqaana magaciisa ibnu muslim ibn abilfudayl waa saduuqun min rijaal jamaca can kaiir ibni zayd xasan alxadiid cala araajix waa mukhtalafun fiihi laakiin waxaa loo badan yahay inuu yahay xasan xadiid can saalim marka taraadiista la fiiriyo can saalim bn cabdilaah ibn cumar bn khaaab qaala maa samictu ma maqal cabdallaahi oo asaga aabihii cabdlah bn cumar maa maqal buuri laacinan asagoo lacnadahay wax ka cayahay axaddan ruux bini aadama qato weligiibu aabbahay oo ruux ina allah kugu yaalayo habaar iyo waxaas weligii ma aragbu laysa insaanan yani ilaa insaan hal ruux baan arkay bu hal ruux aabbahay intaan loo noolaa odagaa waayeelka intaas soo taagay adduunyadoo soo martay dhib soo maray reerka dhan mas ahaa xilka cumar oo dhan buu ku dhacay marka weliba dhintay weligay maalag buu isagoo ruux binaadama lacnamaya hal nin baan arkay yani addoon asagu laaba maalin nafta u keena aad ugu rafaaday maalin lacno ku tuuray dhib badan ayib halkaa maalin saamu waa cabdulaahi cabdullaahi ibni cumar carruurtiisa ninka ugu jeclaa wey cala itlaq badan buu dhalay ninkaas ugu jeclaa sidii cumarba oo ugu jeclaa cabdullaahi halkaa ruux baan arkay buuri wa kaana saalimun saalim wuxuu yaquulu ku yidhahda qaala cabdullaahi ibni cumar su-aalbaan weydiiya meesha ku jirto aabba waxaan idhi macnada aad ka cararayso dadku waa joogaana waa kusideen qaala wuxuu ihi qaala rasuul laa yanbagii ma haboono mana bannaano lilmu'mini ruuxa mu'minka arrintaas munaasab ma ah mana bannaano alxaafid ibn alqayim raxmat ullah calayhi iyo wadaadkii ugu horreeyey alciz bin cabdisalaam iyo qaraafi iyo imdaqalciid iyo ibnu taymiya raxmat ullah calayhi iyo axmed cali maqrisi kulli waxay caddaynayaan lafdu laa yanbagii hadduu ku soo arorotm kitaabu sunna waa min ashad alfaad atariim min ashad siiqa taxriim bay leeyihin wma ynbaغi lلraxmaani an yatakida walada wma callamnaahu shicra wma ynbaغi lahu laa ynbaغi waa maxay waa min ashadi bay dhaheen siiq taxriim nabiga xariir intuu qa wuxu ina hada laa ynbaغi likuur ummati idan alfaad badan baa ku tilmaan laa ynbaغi ma haboor basa ma aha yani ma banaana wey waba dhaafta banaani aad waa ka daran tahay ayib idan xadiidku waa xadiis saxiix xadiis saxiixa wey xadaثna mحamed بن سلام albikandi qaal xadaثna alfazari fazariga waa kuma xuseen xuseen baa la rabaa rasuulkaada ma haysid ay muuse ay sheekh mara macaawiy baarak allah fiik haddaad soo maraysay iyo hadda mar dhow baynu soo marayn xadiidka saddex boqol iyo soddon raqamka maxamed bin salaam albikandi akhbarana mucaawiya maraan mucaawiya alfasaari nimin baa laga qabta sana hadhow waad u qabat raggan waa inaa habeenkii mid ku dhigtaan rabo kala mara sida u qaran ka ururin jira ayib waaya عن الفضل بن مبشر ضعيف الحديث الأنصاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله إن الله إلهي لا يحب ما جعله الفاحشة نinka xumaanta badan almutafaxisha ee iska raadiya ilaahay ma jecel ruuxa afka xun haddana iska dambooda iska raadiya cayduu baranaya oo shiixa loo cayu raadin oo naftaada ka bixi kolba midbu cay ka koobiyey si ummadda ugu caayo waa mutakalif idan ruuxa faaxishka afka xunna rabbi ma jeclo midka iska raaraadiya iska doonana ma jeclo wala siyaaxa dhawaqa iyo buuqa iyo qaylada iyo sawaxankaa rabbi ma jeclo silaas waaqa suwaqa laga dhawaaqay joogta hoos u hadal xabaa dhawaaqi ayib ضaciif buu sheekhu lakin bacd alxadiid xasan wey qaybta hore in allaha laa yuxib alfaaxisha almutafaxisha intaa waa saxiix ama waa xasan intan dambena xadiid abu hurayra oo dacfi ku jiro baa u maqhraati ka ahay ina allaha yubغid kula caalimin bاdunya jaahilin biاlآkhira sakhaabin fi اlaswaaq jiifatin biاleyl ximaarin bالnahaar xadiidkaas dheer oo abi hurayra laga warinayo oo inqiطac ku jiro oo dahabi uu leeyahy waa jayid waa saxiix fii sunan bayhaqi alkubra muhadimkiisa ku leeyahay sheekh albanin waagi dambe u daciifiyey jaamicu sagiirkana ku jira asagoo saxiixa lakin sheeku ka labtay marka la geeyo macnaha nabigu waa ka sugan sal slam qaybtan dambaa weliba yar liirta mooyaan qaybta hore ayadu saddex laba xadiis oo taageeraysaaba soo socota inoo iman doonta ina allaha laa yuxibu alfaaxisha almutafaxish min xadiid ibni cabaas min xadiid eh, abu hurayra waa iman doonaan shaahidna waa leeyahay can usaamata bn zayd cinda axmed mujaladka shanaad laba boqol iyo labo abaraanina saddex boqol sagaashan sagaal iyo shahaad saddexaad oo min xadiid cabdullahi bn camr bn caas ah isaguna cinda axmed iyo cinda alxaakim intuba ah idan marka xadiidku marka saxiix wey weli waxaa kaloo jira xadiidka caaisha oo odhanaya yaa caaisha ina allaha laa yuxibu alfaaxisha almutafaxish cinda abi daawuud afarkun toddoba boqol sagaashan iyo labo bisanadin xasan aw saxiix idan qaybta hore muran ma lah oo ah in allaha laa yuxib alfaaxisha almutafaxish ama qaybta dambe xadiidka abu hurera u kacaye laakiin bal intaa horaan ku daysan wa can cabdilwahaab bimacnaa sanadka horaa sheekh horaa meesha kugu jira lanna cabdilwahaab ibn cabdilmajiid althaqafi laysa min shuyuukh albukhaari laysa min shuyuukh albukhaari wainama yarwi canhu biwaasita ibni salaam albikandi aw biwaasita bundaar ama maxamed yuusuf alfaryaadi buu kaga wariyaa ayb waa saddex mara lakin hadda waxaanu soo haynay sheekhiisii yuu kugu cadfan yahay xadaana maxamed bin salam albikati can cabdilwahaab wey ayib saas wey ama ninka shaarixa ah ee iskale mxuu aha hebelkaa kiilaani mxuu aha fadlilahi samad miyuu ah fadlulahi samad wuxuu leeyahay xadidku waa mucallaq mucallaq xadiidku ma ah xadiidku mucallaq maahe ibn salam albikadi ayuu usii maraya ayib saasuna ku warin xataa fi saxiixna ku warinayaaba xadiidku fi saxiixu ku jira bukhaari wuxuuna u marayaaba ibnu salaamka laftirkiisa markuu iskugu cadfanya dhowrka rasul bukhari saas oo yeelana waanu soo marra asagoo laba xadiis iyo saddex xadiis oo isku sanad ah goynaya sheekh waynu soo mareen xusitaan mooye bimacna waxa weye xadثna maxamed salam albikandi can cabdilwahaab ibn cabdilmajid athaqafi ثiqaة xaafid can ayub ibn abi tamiimta sakhtiyani can cabdullahi bn abi mulayka can caaisha radi allahu tacala canha ana yahuudan yahuud waa la nakareeye baa atow u yimid annabiya yahuud baa nabiga u timid sal slam faqaaluu waxay ku yidhahdeen ashaamu calaykum geeridushiina ha ahaato dhabbaada madbaxa way eber noqda waa habaar nabiga habaaraya yani almowtu calaykum faqaalat caaisha waxay tidhi walaanakum allah waadib allahu calaykum waxay tihi wacalaykum bimacnaa mowdkiina idinkua gala idinkuna eber noqda horta dushiina idinkuna wacalaykum usam waxaa sii dheer walacanakum ullah bay tii ilahay lacnad rabbigana ku dhacdo waadab ullahi calaykum ilaahay cadhiisa dushiisa ha aado amaan ficilba ka dhigo waadab allahu calaykum rabbi hadii cadhoodo ficil baad ka dhigata masdar baad ka dhigi karta dhib mala ilaahay cadhidiisa dushiina ha aado sida Eh, ficilka lacaan ficil looga dhigayna ficil waan ka dhigi karaa lacanakum allah waqadib allahu calaykum ilahay eh, lacnaha idinku rido oo naxariista idinka fogeeyo haddana ha idin cadhoon aalian eber baxoo dhinta dhammaada inta wa iskugu darta caash way fogeysa baashi ayuu maxay ku gaabsadeen assalaamu calaykum bay ku gaabsadeen qaala nabi wuxuu uhi mahlan tartiibta caasha u kaali caashow ah, waa la qabta caishay hadalkaas fara badan jojbal ya caaisha calayki yani ogow oo laazim birifqi dhibrinta kaafiyaha ka tegin deganaanshaha iyo naxariistaha ka tegin wa iyaaka iska ilaalibaiyo walcunfa adayga qallafsanaanta shiddada iska ilaali iyo walfuxsha afxumida haweenay nabi baa tahay xaas rasuul baa tahay bintu sidiiq baa tahay is ilaali hawshaas caaisha baa lala hadlay qaala caaisha waxay tiri awalam tasmac maa qaaluu nabi maxamedow miyadan maqlay waxay ku yidhahdeen nimanku way ku habaareen xaggadi ilaaday jooji iyo baasha daa ku habaareen nimankuy qaala nabi wuxuu idhi awalam tasmacii miyadan maqlayn adigu madhaga hadlaayd maa qultu waxaanu idhi ayib nabi maxaa idhi dawaana wuxuu idhi calaykum baa nabigu soo istaagay wa calaykum ku filan haddaad i habaarteen habaar bay wa calaykum noqon haddaad i ammoontood i salaantood ii ducaysan ducay noqon wixii ila wagta way ku cadsan tahay ayib wixii aduu aad tirina waa calaykum wey marka hadduu habaar ahaana way kugu soo noqon hadduu ducaahana ducay leedahay awalam tasmaci miyaadan maqayni maa qultu waxa anigu aan ku jawaabay radadtu waan ku celiyey calayhim dushoodan geeridii iyo habaarkii ay soo tuureen ku celiyey waana ku habaareene habaar baa ku filan laakiin lacnadan iyo cadada ilaahay iyo alabtaan ay sii daysa jooji waxaa intaa dheer fayustajaabu waa loo abali lii aniga fiihim gudahooda yani aniga habaarkan ku habaaro yahuud waa la aqbali nabi baan ahay walaa yustajaabu loo ajiibi maayo lahum ayaga fiya ducada inay habaareen iyo habaarkay soo tuureen la aqbali maayo waaba dulmi aniga inay habaaraan dulmi weeye laakiin anuu habaarkaygu madluum baan ahay anoo iska fadhiyay dhahe maxamedow assalaamu calaykum waa dulmi sooma marka nabigu waa madluum madluum hadduu intisaarsadana waa laga aqbali dacwat lmadluum mustajaaba idan hadday rasuul yahana kabasi daran marka waa yahay marka caaisho markaa degdegin baa hawshaas jooji xadaثna أحمد بن يuنس أحمد بن عبد الله التميمي ثقة xاaفظ قال xadaثna أبو بكر بن عyاaش wa ثقة cاabد إلا أنه sاa xفظه لma kabira bukhaarina waa ka wariya in badan ama muslim muqadimadiis wax kaga wariya an xasan ibn camr alfuqaymi iqat habt can muxamed ibn cabdiraxmaan bn yaziid abu jacfar annakhaci iqa can abiihi oo ah cabdiraxmaan bn yaziid annakhaci iqat abu bakr can cabdulaahi ibn mascuud can الnabiyi qaala laysa almuminu ruuxa muminka ma aha dhaqankiisu biacaani mid durid badan wax sheegid badan wala lacaani mid lacnad badan habaar badan waalfaaxish mid af xun waalbadii mid carab dheer carab dheer lama ogolo afxumo iyo afnigaasnimo lama ogolo lacnad lama ogolo durudbadin ina ru dadka intaaso dhan ruuxa muminka dabeecadiisu ma aha ka fogaada wey ayib muminiinta qaarkood waa ka dhici arrintaas lakin waxaa la doonaya in laga fogada laga cararo hawsha ayada laysa almuminu biاطacaam durid badana ma ah inuu wax duro yani wax dhaleeceeyo cambaareeyo dadka dura iyo wala lacaanay mid lacnad badanoo habaar badan ama ummadda lacnada ka fogeeye naxariista ka fogeeye iyo walalfaaxishi mid af xun ama asagu xun iyo walalbadii mid af dheer oo hororta leh ayib aflulata leh xadaثna khالد بن mkhlد القطواني صدوق يتشhيع وله أفrاad xadaثna sulayman ibn bilaal الtaymi can cubayd الlah bn salman alأغr aljahani ثiqaة habt can abiihi aabihoode waxaa weeyaan ah salmaan salmaan ajuhani waa isaguna iqa wey ayb can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can inabiyi qaala laa yanbagii ooma haboono umana bannaano lidil wajhayni laba wajiile an yakuuna inuu noqdo aaminan aamin nin laba wajiile ah oo qolyahan weji ku qancin haddana waa ku jira cali wey kolba kooxdu dhex joogu ku dan yahay kolba qoyii la joogu qancin oo waa waxaada loo yaqaano siyaasadda hadda loo yaqaana hebel waa siyaasi waa reer magaal daad maqasho waa afminshaar waa maxay afminshaar waa benaale marka dhab loo dabagalo afminshaar waa benaale hebel waa siyaasina waa dhagarlow khaa'in weeye macnaheedu sosaama curfigeenna hebel waa siyaasi curfigeenna maanta marka la maraya dhaqankeenna caadada soomaaliyada ama adduunka maantaba kulligiiba hebel waa siyaasi bimacnaa waa maxay waa khaa'in waa afminshaarna waa maxay waa benaale idan nabg uu sal slam nin laba wajiilaah gar waxay dhaheen soomaliya laba nin kamaba qosliso inaad kooxdana qanciso oo aad ku qanciso kuwana aad qanciso ayadoo hal mowqif laisku hayo waa been ma dhici karto ayib hadday dhacay inay labadooda kana ku aamimo kana ku aamimo khaain baa tala wajiilata laakiin haddaad baasha sidii birta ugu dhacay hebel xaajada ama xanaaq ama isku kaadaday ku taallaay waad kala go'aysan koox un ba lagugu tirin hadda laakiin kana inaad la cabto shaha la cabto kanaad sudhada la cabto ood garba wada qabsato war jira maaha ayib laska ilaaliya warka asaga laba wajiila aamin ma noqonayaba ma ninka ereygiisii xurmayn waaye oo weerdhe ka soo baxaysa xurmayn waaye oo shakhsiyaddiisii iyo iimaankiisii xurmayn waaye ee weji bani aadam ka cabsanaya miyaa adii lagu aamini ya waa jira waa masao kale sulxu saliid akaam baa lahada sul waxaa tirahdaa war hebelow waxaan hebel waa kaa khaldan yahay laakin dad waati muslimiina iscafiya sana yeela war weyaan laakiin aduna gar baa leedahay asna gar buu leeyahay way wada fiicantii ma socon karta sheekh war soconaya ma ah ayib allahuma ka hadlayna maaha dad isku dhacsanoo muslimiina heshiisiintooda been baa allah ka dhiga taaba wanaag dad muslimiina isku dhacda haddaad doonaya aad heshiisiso been ku heshiisiyo waa sax waaba diini tawa loo gelyahay taanshadna waa maxay intaasoo kooxoo isku dhacsan ama dad ama intaasoo biniaadam ama intaasoo kooxool ama intaasoo qoys oo iska soo horjeeda waa isku haya adoon u dhexgelin heshiisiin inaan laba dhinacba la daaqdo waa laba wajiilo wey laba wa taqaanaan somali way garanaya laba wajiile garan hebel waxay dhahaya laba wajiilo wey waa kaajira kula jiro wey markuu adigu kula jiro waa adiga markuu kaa tago ha tirsani way ogyihiin waa sabar xun wey sida u sheegi masala laisku hayaaye war ninka sheekh rabaaxa ama aw xasana may si kale ola socon lakin masalada isku hayaan isku khilaafsan yihin inaad muwaafaq ka qaadato nin fahna kolley ka socda laa ynbaii ma banaano maa dhici karto lidiwajhayn nin labawajilaha an yakuuna noqdo amiinan bal waxaa asaxday ninka labawajilaha maalinka qiyaamo isagoo laba caraboo naar soo baxay la keenhaya laba carab oo daba ah oranaysa lala keenhaya maxaa yeelay carabkan waa kii uu kula socday imaamweytu kula socday carabkana waa carab kula socday xuseen idan waa calaamo xunoo lagaa muujinaya maxaynu soo maray ninka ballanana ka baxay in barta dabagelinta calan dheer bandira laga qotmin suma soo marin lagu gelhayay ballantu ka baxa lagu ceebanay ninka ribada cuncana calooشha waxay tegaysaa bangaani isagoo marna kufi marna istaagi imanaya maxaa lagu gelhayay ribada cuna ummadda laga tusaaya idan marka wax kastoo saa u xun oo fadeexad leh oo adduunka ka xishoon weyday aakhara lagugu ceebay baa rabbi ku cafiyey subxana watacala marka hawshaa laska ilaaliya waxa soomaali maanta u baaba'anaya waa laba wejinay qoyska inuu qanciyi dooni wan cuno la qurdaanta kana yani waxa laiskugu baaba'ay ee waa in ninku wadaadka ama ninka odayga ama ninka duqa xaajada dilaacin waayo war hebelo waa khaldan waad gardarantihin hebelo khaalin baatay banaanka matamar lama rabo hadhi hadii kale boqolki waa laga goosan boqolki laga goosan oo tagsiga xuf ugu dhaafi oo waxbadan baa soo baxaay yani manfacada yarta adduunyada buu ruuxu diintiisa o dhan ku iibsanaya mushkilo wey ayb hadalkaada xurme waagahor duqayay odhan jireen hadal waa yeel ka dhacay waa geed qoof ka dhacday geedka hadda qolof ka soo dhacdo ku noqon mayso ninka waayeelka waaga hor hadalkiisu xurmullah qiimuu lahaa in hadalnu yidhi baan oo noqdana aad u ka dhiman jiray in uu laba aflayna uu ka dhiman jiray laakiin maanta hadalka wuxuu noqday waxay noqotay ganacsi business mushkila wey aynu ka socono xadaثna cmr ibn marzuq abu cuثmaan albasri albahili ثiqaة fadil ila ana lahu awhaam qala akhbarna shucba ibn اxajaaj can abi isxaaq aلsabici magaciis muxuu ahaa cabdillah bn camr mise camr bn cabdilah ma camarka horeeyey mise cabdullah ka horeeyey camarka horeeyey miya can camr bn cabdilah alhamdani wa ثiqaة xaafid ila anahu lama waliya اlqضاء bاlkufa tagayara xifظ wasa mid caalim diinka kala toosuwaagi dambu qaabiga ka noqday kuufa mise baqdaad bay ahayd mise kuufa ay ahayd yaa xoogow xilkii fara badnaa ayaa mashquuliyey axaadiiii muraajacayn jiray xifrihi jiray ummadda u sheegi jiro dhanba ka mashquulay markaad kanshan labanta maogta wax badan baad wakti u helaysaa laakiin marka agga laguu dhego agga laguu dhego waxay kugu soo fakado qaadli noqoto waxaad muraajacada heli mayso marka dhibkaasaa gaadhay lakiin ina imaam caalima wey tadriisna waa lagu sheegayo risaal laakiin wadaado badan baa diidan inkastoo xataa uu tadliisiyey tadliiskiisu laa yaduru wadaada maraya can abi اlaxwas min iqaati taabiciin can cabdilah qaala alamu akhlaaqi اlmumini alfuxshu alam yani afxash wey aqbax bay la macno tahay min almu'mi baa laga keenaya alamu akhlaaqi اlmumin ruuxa muminka akhlaaqdiisa midda u xun waxaa weeye alfuxsha afxumada ama xumaanta wey yani alamu bimacnaa waxaa weeyaan aqbaxu ashnacu akhnacu weeyaan ruuxa mu'minka akhlaaq dabeecad lagu tilmaamo waxa u xun afxumo iyo xumaan asalka kaga jirtay akhlaaqda waa in ruux meel looga baxsado xadaثna mحamed ibn cabdالcaزيز ثiqة xاafiظ qala xadaثna marwan ibn mucaawiyaة الfazari qala xadaثnii mحamed ibn cubayd alkindi maqbul alkufi can abihi oo cubayd alkindi ninka loo yaqaanay abu jaabir asaguna waa maqbuul qaala wuxuu hi taabicigaas samictu caliy bn abi aalib baan maqlay oo yaquulu leh salawaat ullaahi calayh baa ii qor laakiin bacdu nusakh radi allahu canhu bay qorayaan yaquul asagoo lucina waa la lacnaday diin ahaan allacaanuuna kuwa lacnada badan ruuxa lacnada badan ee habaarka badan ummadda lacnada ee carruurta nac kugu yaaliyo nac kugu taaliyo walcanka ayaa ugaaba lacdaab saan ku hay kuwaas min allahi baa laga lacnaday inta adugu lacnada dadda anoo lagu wadaa ayib ضaciif اlisnaad muxamed hada majhuul muxamed oo yani maxamed bn cubayd alkindi baa majhuul ah baab licaan yani allacaan cafwan baab lacaan ninka lacnada badan buu baab yahay ninka lacnada badan ayuu baab yahay xadaثna saciid ibn abi maryam saciid ibn اlxakm ibn salim ibn abi maryam ثiqaة xuja قال أخبرنا محمد بن jacفر محamed بن jacفar طaبقadan kundur baa noqda oo ardayga socba ah waxaa kaloo noqda kusoo mara kitabka bilowis xilmidka afar amsa shanaad meelahaas maxamed bn jacفar ibn abi kaثيir alansaari inuu asaga yaana filaya لأnه سacيid بn myr غaaliban wuxuu ka wariyaa maxamed بn jacفar ibn abi kaثيr alansaari aلiqaة الxaafiظ قال wxuu i أخbarnii زayd بn أسلم alcadawi min ثaqaati الtaaبiciin can أmi darda magaceed mxuu ahaa khayra bint abiadrad oo mudadaal ku baraawe can abi darda qaala qaala nabi ina alacaaniina kuwa lacnada badan ee afxumada badan laa yakuunuuna ma noqdaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo shuhadaaa ma noqdaan makhraatiyaal niman makhraatiyaala oo ummadihii hore ku makhraati kici ila ummadda nebi maxamed ummadihii hore iyo ambiyadoodu markay isqabsadaan bay ummaddu makhraati furaysaa qowmu nuux markay soo istaagan dhaa nebi nuux nama soo gaarsiinin beentii weeye muslimiinta la soo istaagi nabi huud nabi shucayb nabi saalix ambiyada ilahi o dhanba iyo ummadahoodii ummadda u kala qarqaadaya ee bayane iyo makhraatiya loo soo joojin waa ummatu muxamed idan dadka makhaati kici ninkan lacnada badan kuma jiro bannaanka al reebaya adinku hara ka baxa waa hol culus wey fadaaraha haddii lagugu reebo mushkilo wey ayib walaa shufacaa kuwa ergeyana ma noqdaan oomana shafeeca qaadaan qaraabadooda iyo muslimiinta kale ilaahay caasiyey ila ruuxa muslimka markuu asagu jannada gale ee wixiisa loo farmarayey wuu shafeeco qaadaya ahalkiisa iyo qaraabadiisa ilaahay uu dacwoon erguu qadimaya xataa erge ma qadimi kartid faylka xataa faylkaa socon maayo markhaatina geli maysid ilahna ma ergoyn kartid lacnad baaba laga kari waayo marka lacnada la isku ilaali dadka qaarkii ee soomaaliyeed baaba laga karininba dhaqan dad baaba u laam inay baasha soo tuuraan afkuun tabara wax ka daayayo lasku ilaaliyo xadaثna cabdالعaزيiز ibn cabdالlah اuweysi aluweysi dhowr kor baynu soo maray sheekha asaga iqaة xaafid qaala xadaثna sulayman bilaal الtaymi caawaynu soo marinaan filaya cabdilcaزiiz ibn cabdالlah اuweysi miynu soo maray hadda mar dhoweyd maya caawaynu soo maray sheekh mustafa xadiiska u horreeyey ha saddex boqol iyo shan magaciisa waa ka aluweysi baa mar lagu dhihi marna magaciisa lagu sheegay toos ah ayb xadaثna cabdالعaزيiز ibn cabdالlah اuweysi xadaثna sulayman bn bilaal الtaymi can اlcalاء ibn cabdiرaحmaan mawl xurqa waa iqaة aw saduq min iqaat الtaabiciin can abiihi oo ah cabdiرaحmaan ibn yacquub mawl xurqa can abi hurayrata qaala qaala الnabiy laa ynbagii wama haboono omana banaano lلصidiiqi ruuxa صidiiqa ilahay si fiican u rumeeyey an yakuuna inuu noqdo lacaanan mid lacnad badan ruuxa صidiiqa ah ee ilaahay subxaanaه wa tacala diintiisa ka run sheega muminka khaaliska ah ooma haboono inuu lacnad la soo degdego lacaan uu noqdo xadaثna maxamed yuusuf alfiryaabi waxbaan ka booday xadaثna maxamed yuusuf alfiryaabi iqaة xaafid min shuyuukh الbukhaarي qaala xadaثna sufyaan aلthawri sufyaan athawri waa adugu nin iqa xaafid ah laakiin axaadiiثuhu can sufyaan athawri waxbaa laga sheegaa si kastaba noqotee huwa aqwى وأثبت min cabdالرaزاq fi الthawri sancaani fi thawr saa kaga fiican nin culus wey can الأcmaش sulayman ibn mihraan can abi ضabyaan xusayn ibn jundub baa loo magaciisa xusayn ibn jundub oo bisaad ah saad la akhriyo waa min aqaat الtaabiciin can xudayfة bn الyamaan qaala maa talaacana isma lacnadaan qowmu qolyo qatu weligood ilaa hadday afka iskula baxaan xuqa waxaa ku waajiba calayhim dushooda alacnat lcadma ku dhacdo wey meesha marba haddii lacnad iyo aflagaada ka bilaabato lacnad baa kusoo degi labada koocodba ayib muxuu lacana isma lacnadaan qoomun qolyo ilaa xuqa waxaa ku waajibaya ah oo kusoo degayaba calayhim dushooda allacnatu naxariista rabbi in laga fogeeya meesha ka dhacaysa idan waa in la ilaaliyo haddaa horta qolyaas lacnadaya intaad la hadasho markiiba diidaa iskaga carab yo meesha kusoo gaadhin ayib baabu man lacana cabdahu faactaqah wuxuu baab yahay ninkii addoonkiisa lacnaday haddana xoreeyey kafaara guud ahaan xadaثna أحmed ibn yacquub almascuudi iqa qaala xadaثanii yaziid ibn miqdam ibn shurayx iqaة can abiihi waa miqdam ibn shurayx asna waa iqo kale can jadihi awowgii oo shurayx ibn hani ah awowgii waa shurayx ibn hani iqaة kaiir xadiiث qaala wuxu uhi sheekhaas akhbaratnii caaishatu caaisha ii warantay radi allahu tacala canha ana abaa bakrin abaa bakr oo aabbaheed ah lacana wuxuu maalin lacnaday ila waa ruux bini aadam mar buu xanaaqaayay bacda raqiiqihi addoomihiisii barkood addoommii u lahaa barkood buu lacnad maalin ku tuuray nabigaa maqlaya marka nabi maxamed baa ka ag dhowaa hawshu waa kharaaraatay faqaala nabiyu nabigu wuxuu yihi salawatu llahi waslamu aley ya abaa bakrin abaa bakarow alcaaniya wasidiiqiin saasaa sax ah alcaaniy wasidiiqiin mise allacaanuun wasidiiquun labadaa waa macquul laakiinan waxay u qoran allacaaniyiin wasidiiqiin munaasib ma ah saasaa saxiixa haddii hoos bad qabto soo maa ah, dhag wey amba way qabanhaya lakin maana firnib allacaaniina ma kuwa alcaanaad noqonaysaan iyo wasidiiquuna haddana sidiiqiina miskeenaysaa abubakar wey inaad sadiiq noqoto catiiqullahi min annaar aad noqoto waayeelka muslimiinta aad noqoto haddana allox lacnado iskeeni mayso isma qabato wakaaddaa meel dhow baa lagaga soo baxay abubakar allacaanuun iyo wasidiiquun kalaa warabbi اlkacba kalaa mar dhici karta wey iskeeni mayso warabbi اlkacbati kacbada rabbidan kudha nabiga maxamed baa wata maratayn buu nabigu yidhi aw alaa ama saddex jeer saddex jeer buu nabigu wuxu hi allacaanuun wasidiiquun kalaa warabbi اlkacba ayib ayib lacaaniina wasidiiqiin haddaad dhacdana waxaad qadayaysaa wixii kor dhabahay atakuunuun weye lacaaniin wasidiiqiin bay noqonaysaa marka waxmaad u qadari dhib ma sheekh wuxuu leeyahay walacala sawaab allacaanuun wasidiiquun wafi shucab lilbayhaqi lacaaniin wasidiiqiin waa inaad caamilkii kor dhabaya u qadartoon dhib ma abubakr de wuxuu hi faactaqa abubakr baa xoreeyey yowmaidin maalinkaas bacda raqiiqihi addoonkuu lacni wuu xoreeyey nabi maxamed kafaara baan diyar u ah kafaara buu sameeyey addoonkii waa xoreeyey uma jaءa الnabiy haddana nabigu u yimid sal slam faqala wuxu nabi maxamed laa acuud mar dambe u noqon maayo addoonkina waa xor liwajhi illahi alkariim mar dambe nabigu tubtu u noqon maayo hawl gobnimo wey ayib ruux waa khaldami karaa oo macsuum ma ah laakiin waa in kafaara guud iyo tabuunaas la timaado wadaadaha marka xanaabilooka waxay ka qaateen tan oo kale ruuxu markuu dembi galo in wax sadaqaysto bay ka qaateen xadii tilmaamaysan waba jirtaaba ayib idan maadaama adoonka ninka lagu khaldamay la xoraynayo waxaa laga qaatay markaad dembi gasho towbada maceeda inaad sadaqay wax bixin raaciso ayib baabu talaacuni bilacnat illahi wbiqadab illahi wbinaar baabu talaacuni isku lacnadii buu baab yahay bilacnat ilah ilahi lacnadiisa isku tuuro iyo biqadab illahi ilahi cadhadiisa iyo binaari naar isku habaaro xadaثana muslim ibn ibrahim alfarahidi اlasdi ثقة xاaفظ xadaثna هiشhاm بن abi cabdالlahi distiwائي هiشham بن abi cabdالlah الdistiwائي waa ثiقة weya ninka asaga can qataada ibn dacاamة qataada ibn dacaamat الsadusi xoguu baa laga sheega xadiiث ka wariy qataada ka wariyo laakiin waa nin ثiqa sida raajixa ah qataada ibn dacaamat الsadusi can xasan ibn abixasan albasri can samura ibni jundub qaala qaala nabiy nabi maxamed wuxuu yihi laa tatalaacanu hasku lacnadina hasku habaarina bilacnat ilah ilah lacnadiis lacaan rabbi kugu dhacday cadhaan rabbi kugu dhacday yaan las odhani walaa biqadab ilah ilah calaysan lasku habaarin walaa binaari naarnayanar alla ku cadaab jahanamo rabbi ku gee naar ku gogoysay howlahaas nimanba waxaad moodida in nalla ugu qoray habaarka ninbaa habaarka inuu meel ka akrinayo midna muna yaqaana xataa suu habaartamay wuxuu sheegay horta inuu iska xaraaqo uun qoriga soo rogto mooyee ninna afkiisa ku ceelbixi idan markaad alla iyo goobtaada xaraaqdo lacnadda iyo carada ilaahay iyo habaarka laga fogaado iyo naarta ayib walaa binaari naari aan la isku habaarin xadiidku sheekhu wuxuu daciif lakin waa saxiix saxiix weeye ayib xaafid eh, tirmidi wuxuu leeyahay hada xadiisun xasanun saxiix xaakimna wuxuu yidhi saxiix اlisnaad dahabi xadiika waa ka aamusay ninka loo yaqaana hariif ibn xaatim caarif alcawni sheekhi ismaan share wuxuu leeyahay isnaadhu saxiix kitaabkiisa amusal khafi sabxada waxaa kaloo xadiika saxiix yeelay saaxibu zawaaid aladab mufrad raqamka wuxuu xadiiku leeyahay shaahid mursal oo qawi ah cinda cabdirazaaq ayb muhimadan waxaa weeye xasan albasri fiya samacahu can samura jumhuurtana maqle wax ka wariyo ayib markii risaalkiisii fadligiisii waxaa muqaabalaynaya ay leeyihiin imaamadiisii iyo taabicinimadskii ninka culayskiisii meesha waxaa ku hayay cancanada qataada ku hadhay cancanada qataadana waxaa lagaga jawaabaya shaahidka mursalka qawiga ayaa xoojinaya almuhim si kastaba noqoto xadiku xadiis saxiixa wey ayib baabu lacni alkaafir waatana waa taagana minhaaj lama xanta wey baabu lacni اkaafir gaalka lacnadiis buu baab yahay xadaثana cabdالlah bn mxamed ibn abi shaybat alxaafid abu bakr صaaxib اlmusanaf yani magacan cabdullah bn mxamed waa lagu rafada yani waxaa magacan wada wata cabdullah bn mxamed almusnadi oo sheekh bukhaari asaguna ilaa afartan ila afar xadis buu ka wariya fi saxiixi iyo heekan asaga xadii baabu ka wariyey waana isku dabaqo waana isku aqoon waa xufaad waa mualifiin idan marka laakiin shuyuukhda bay ku kala duwan yihin hmm? maxamedku waa bukhaari bukhaari w maxamedku kale yani raawigii kitaabka oranayay baa xadana maxamed bin bukhari bu ujeeda iska gooyey maxamedkaas ayib ana maxamed ima qorhayo maxamed baa ima qorhay kulligii xadana maxamed can cabdillaahi xadaana cabdulahi maxamed ka mamed ismaiil buhaari abu cabdlah kitaabka ninka sheekh lahaw xadaana cabdulahi mxamed ibn abi shayba abubakr axaafi saxib اmusanaf qaala xadaana marwan ibn mucaawiyat alfazari xadaana yaziid ibnu kaysan yaziid ibnu kaysaan weye waa iqatu cala araajix can abi xaazim salmaan alashjaci baa loo yaqaanaa min kibaari taabiciin iqa waxaa kaloo iska kunyadan abu xaazim oo dhowrkuu soo maray salamat bnu dinaar salama bnu dinaar isaguna alacraj baa loo yaqaan ninkaas isagu waa dabaqada shanaad buu galaya ee taabiciinta ama ninkan waa dabaqada saddexaad wey marka ninkana ka wey can abi hurayrata qaala iila waxaa li ya rasuulk ilaahayow udcu habaar udcu allaha ilaahay u bari oo habaar caala mushrikiina gaalada mushrikiinta habaar ayib qaala wuxuu ihi inii anugu nabi maxamed ah layma soo saarin aaanan an akuna lacaanan inaan noqdo mid lacnad badan oo habaar badan walaakin buitu waxaa lai soo diray an akuna rama walaakin buitu waxaa lai soo diray raxmatan yani xaala kawni raxma aan ahay ayib baabu namaam sida raajix waxaa weeye ruuxa muslimkaa ah hadduu lacnad muto oo ficil iyo dembi uu lacnad ku mutay uu sameeyo jumlatan oo yani ilaaq iyo mucayanba waa loo lacnadi karaa waa hadduu mutay wey oo dembi sharcigu lacnad ku sheegay uu la yimid gaalkuna waa la mid gaalada jumle ahaan waa loo lacni karaa alaa lacnatullaahi cala الظaalimiin idan ina shirka la dulmun cadiim gaalo dhan aalimiin wey mucayan ahaanna waa la lacnani karaa haddii dembi khaas ay sameeyaan marka ay ku mutaan waana siday ku tageen saxaabado dhanba ku tageen ee cumar uu ku qunuusi jiray amaa nabigu waa ka dunaa nabigu ummaddan o dhan baa loo soo diray hogaaminta muslimiintu ahaa inuu u duceeyo ilahu baryaa laga doonayay laakiin adigu waa ka duwan tahayo maadaama saxaabadu in badan ay isticmaaleen marar badanna aatay biniaadam xanaaqi kara ninkuna u arkaysa inuu hawshan muto waad tuuraysaa nabigaaba nin dameer wejiga ka suntay maxaa soo maray lacana allaahu man facala haada marka ruuxu hadduu muto oo uu sameeyo dembi uu lacna ku muto way bannaan tahay laakiin jumla ahaan ismar iska ilaali hawshaa ka fogow waa hawl culus wey marka laakiin u aragto ruuxun hawshu mudan yahay haddaad tuurta ku qabsan mayno jumhuurtuna waxay leeyihiin lacanu mulaq baa bannaan weeye lacanu mucayan ma bannaano laakiin sheekh albani raxmat ullah xabni xajar iyo siraajudin albulqini intu waxay ku tageen inay bannaanta adilladana waa daliishadeen bal sheekh rabbaan wuxuu leeyahay adilo badan baan u hayaa meeshaa igu yeer taxqiiqa uu ku leeyahay alixtijaaj bilqadar waladayna masiid buu leeyahay marka adilo badan baa tilmaamaysa maxaa tiri hmm. wixii la caalamtu waa lacnadi karaa sheekh xuseen arrimo siyaasad ha igelin fadal sheekh axaabi ninka lacnad weliba gacnaha alaali ahla dilo dhiiggiisu waa bannaan yahay saxaabada ninkii lacnada ama habaaro caaya sheekh dhiiggiisu waa bannaan yahay tacziiran oo kufran lama salo khilaafi awel baabu nammaan wuxuu baab yahay diradiraagii ama rufyaankii ayb warxumatashiil ruuxii loo yaqaan xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn xadaana sufyaan athawri can mansuur ibn muctamir iqatun xaafid can ibrahim ibn yaziid annakhaci can hamaam ibn xaaris asagoo min iqaati taabiciin taabicigaas kunaa maca xudayfata xudayfa anu la soconnay faqiila lahu waxaa lagu yidhi ina rajulan ninba yarfacu alxadiia xadiidka u koryeelahaya ilaa cumaan ninba cumaan warka u geeya cumaan amiiru muminiin ah ninbaa warka u geeyo saxaabada iyo muslimiinta ka warrama irdoon war ku gudbiyaa nin dowladdu xilka u dirta hadduu yahay oo si islaax iyo wanaag u shaqaynaya acdaada muslimiinta warkooda soo tabinaya dhexdhiba ma laha laakiin inuu muslimiinta warkooda tabiyo oo madaxweynihii iyo mas-uulkii iyo shacabka isku diro oo u kala sheekeeya tiibay waxdii ku hadlaya ina rajulan baa yarfac u korqadan jiray ama u koryeeli jiray alxadiia warka iyo hadalka ilaa cumaan ibn cafaan xudayfa marka arrinta loo sheegay saasuu hebel baa saa yeelaa layidhi faqaala xudayfa wuxuu yidhi samictu الnabiya yaquul nebi maxamed walaan maqlay laa yadkhulu ljannata jannada ma galo mana gelayo qataatun rufyaan yacni namaam wey qataatku waa namaamka diradira ama isku diri ama ruxmatashiil ama rufyaan waxaa tiraadaba idan warka ogaada wey xadaثna muسدد ibn msrhd qaala xadaثna bشhr ibn mfضل waa iqa in badan baynu soo maray sheekhaas qaala xadaثna cabdالlah ibn cثmaan ibn khufayn abu cuثmaan صaduuq can shahr bni xawshab shahr bn xawshab raajic aan nidhi xadiikiisu waa xasan can asmاء binti yaزيid ibn sakn alansaariya waa mawlaahu mawlaadiisi wey mawlaatuhu shahar gabadha xorayse wey adoon buu ahay saxaabiyad jaliil ah qaala waxay tiri saxaabiyaddaas qaala nebiy nabigu wuxuu yidhi alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegaynin muslimiinay bikhyaarikum kuwiina wan wanaagsan waa idiin sheeghayaan qaalo waxay dhaheen bala nabi maxamed noo sheeg nacam qaana wuxuu kuwa wanaagsana khiyaarta ee muslimiinta ahluhayrka waxaa weeye aladiina muslimiinta weeye idaa ru'u marka la arko oo indhaha bab lagu siriyo dikra allah ilahi la xusuusanayo waxaa idinku khayr badan ninka marka la arko alla la xusuusto nin baa soo bixi mm, mm, khayaal xusuusan iyo balaayo midbaa soo bixi dhigicaamnimo iyo balaayo iyo shida xusuusan meelba warkaamsalaalisho mm, ka nina markuu soo baxo waxaa qalbiga la gashan la xusuusan khayrkiisa wanaaggiisa islaamnimadiisa yani muslimiinta n waa ka warqabaan waa telefishon daaran wey idan ruuxa marka ummadda ku soo baxo ilaahay lagu xusuusto cibaadadiisii iyo wanaagiisi iyo khayrbadnidiisa rabbi lagu xusuusta ummadda u khayr badan ayib afalaa ukhbirukum yaa idiin sheegaynin bishiraarikum kuwa idinku sharbaama idiin sheega kuwa ugu khayr badan ummadda qaaluu balaa qaalna wuxuu uhi almashaa'uuna waa kuwa u socda u lugeeya una lagu inta badan binnamiimati rufyaannimada diraadirannimada almufsiduuna kala geeya ee kala fasahaadiya baynal axibati dadka isjeclaa hebel iyo hebel baa isku fiican wuu kala goynaya udda aniga sheekadaa gooyay wuu kala tuurhayaa way isku fiican yihiin ninkaa maanta soo jaaray horkiisa idan dadka isjeclaaya qaraabada ah ama saaxiibada wuu kala goyn wuu kala fasahaadin hebel baasaa ku ahaa allah naga ogaayo kolleya ma ogiye laakiin saasaa lalahaa saasuu lahaa waxaasaa laga sheegay xumaan bay ka tahay almufsiduun kala fasaadiye kala geyo kala dila bayn alaxibati dadka isjeclaa albaaquuna u raadiya u dondona alburaa'a dadka bariida een ceebta lahayn ceebka saliinta ah alcanata yani alima wاlfasaada u raadiya kow waa namiim wey mashaain ba namiim laba ummaddu kala dilaa saddex ninaan ceebba lahayn buu ceeb u raadiyaa hebel baa hadalkaas anaa garanay hebel ma taqaana siisuba dan buu ka aduu kugu dirahay warkada aniga alburaa'a buu u raadinhayaa ceeb albura yani waa jamc bari sida culamaa oo kale albaaquun yani aطaalibuun u raadiyo way u doonaan albura'a dadka bariida aan ceebta lahayn dembiba gelin en wax makoosaa ah gelin ayb <laughs> alcanata alfasaad wاlima waa mushkilo wey kii galay warkiiba daaba ku aan gelin buba dambi u samaynaya dambi u raadin uu shirqooli xadiis baa iman doonaa min xadiis abi hurayra ah cind musanif kun saddex boqol iyo sideed meelahaas mise ko iyo toban bu ku iman doonaa oo shaahid u ah xadiidkan waa xasan buu sheekh ama waa saxiixba baabu man sanica bifawaxishatin faafshaha marka waa halis umuradda waa inaan la kala dirin waa inaan ruuxaan dembilahayn dembi loo samayn waa in ruuxa dembigana ee khaladka leh waad khaldan tahay la yidhaahdo mushkila wey taas maanta waxaa lagu kala dhintay ruuxii khaladka lahaa waad khaldanta lama odhan karaba ma hebel waad xoqanba bal ado adaygaga fiicani waxaa xoqan ninka wajiga ka saar wuxuu i quulu lilmuxsini muxsin walmusii musii wa ninka wanaagga sameeye ee ahlulkhayrka wanaagiyo samaha sameeye waad fiicantaha ku dhaha ka xunna yaa loo medmeeda waad xuntaha ku dhaha haddii moota runta lasu sheegi waayo aan la kaa dhimanay ummadda wax kala diri soontaa maa khaa'inkii iyo tuuggii iyo caabidkii iyo muxsinkii iyo mukhliskii waa wada fiicantihiin bal waxaaba dhici lahaa kii mukhliska yaa xuntaa naga dhiman baa tahay waaba dhacay yaaba dhacdaba baabu man sanca ruuxii maqluu baab yahay bifaaxishatin xumaan iyo dembi iyo zinuu maqlay oo fa afshaaha faafiya dembigee buu leeyahay ceeb baa soo baxday ceebtu waa in la astoomara la saaro in suuqa lala ordoo la qaybo ummadda la gaarhsiiyo waa dembi kale xadaana maxamed bn abu muusa albasri sheekhu اljamaca qaala xadaana wahab ibnu jariir ibnu xaazim alasdi iqat habt qaala xadaana abi wa jariir ibnu xaazim abihi ilaasay waa wahabi ibn xاaزim wa ثiqة fاضل إla أna xadiiثه can qataada fihi ضacf وإida xadaثa min xifظihi fiihi waxaa ku jira ضacfi aan badnayn ayb qaala wuxu uhi sheekha samictu yaxya bnu ayuub alkhaafiqi saduuqu rubama akhda can yaziid ibn abi xabiib iqatun kasiiru xadiis can mafad ibni cabdillaah waa iqa isaguna can xasaan ibni kurayb adraka nabiya nabi maxamed buu soogaa sal sl lakin lamuusa kulmin wuxuuna aad u shaqeeyey xilligii khilaafadii cumar weliba raggii furay masar ee qabtay buu ka mid gacanta ku dhigay ee ka qayb qalay fatxigii masar xadiidkuma waa maqbuul buu leeyahay laakiin ninkao kale yuxasanu xadiiu nin nooca soo gaadhay oo raggii futuuxda ka qayb galay oo weliba raggii u yimid cumar la shaqayn jiray ah jarxi badanna aan lagu haynin jarxina laguma hay idan waxa weyaan waa xasnu xadii ninkaas saa dartee sheekh wuxuu maray xasnu xadii waa ujeedaan hadda can cali bni abi aalibin qaala alqaa'ilu ninka yidhaahda ee ku hadla alfaaxishata weedha xun hadalka xun ninka yidhi hadalka beelqaafka leh ee eedda keenaya ama ceebaysanayn ku dhawaaqay iyo waladii midka yushiicu faafiya bihaa xumaantii filimi dembiga sawa waa ka saman ereyga xun ee ummad ku dagaalanto ama isku baabaye ninka fagaara ka yidhi ama faq ka yidhi iyo ninkii suuqa geliyey ummadu u sheegay gudbiyey nimaqaysa saasuu yidhi shir baa dhici duqayba walhalla waa laisku dhici howo nin baa xoogu yar canaaq hal xun baa ka soo bixi nin baa suuqa markaa la dhigi idan ka ku dhow xumaanta ku hadlay iyo ka suuqa geeye faafiye ummadu u sheegaybaa isku dembi wey hawsha hawl khatar wey waa laska yeelay xasan isnaad xadaثna bsr ibn mxamed abu mxamed almarwazi qala xadaثna cabdالlah ibn mubaarak qala xadaثna ismaaciil ibn abi khaalid ثiqة xaafid can shubayl ibn cawf almuzani adraka aljaahiliyaةa wاlislaam waa iqaة mkhadram siduu suyudi hayrkii ay mareen bacdu ahli cilmina waxay lehin waa majhuul lakin sida raajixa waa nin mukhadrama wey oo iq ah qaala wuxu uhi taabicigaas kaana yuqaal waxaa la odhan jiray bimacnaa saxaabadu dhihi jireen man samica ruuxii maqla bifaaxishatin xumaan oo fa afshaha faafiya fa huwa ninkii fiiha fi lfaaxishati kaladiduu la mid yahay abdaha muujiyey ninka xumaantii sameeyey ee ku hadla iyo ka suuqa geeye baahiyey ee qaybiy isku damba wey saasaa la odhan jiray ayib wladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu cumuumkaasay gelaysaa inkastoo faaxisho marka ay zinada tahay haddana way gelaysaa cumuumka geli cumuum cila ku jira xadaثana qabisa bn cuqba waa iqa aw saduuq qaala xadaثana xajaaj ibn maxamed alacwar iqaة xaafid can ibni jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz ibn jurayj min iqaat الtaabiciin ila anahu yudlis bal yudlis fi bacض اlaxyaan can الضucafاء can caطاء ibn abi rabax taabiciy aljaliil anahu kana yaraa anahu caطاء kaana wuxuu ahaa yaraa kii qaba ana kaala yani alcuquubata in la ciqaabo oo la garaaco calaa man ruuxii ashaaca faafiye azina zinada sida ruuxii sheegsheega kawar ruuxii marka u fura wabsayo u fure caruurtii iyo haweenkii iyo gabdhihii ku qalqaaliya kondamka qaybiya idaacada u fura ka war kii sheegay bay culamadu leeyihin waa in la ciqaabo la garaaco ayib waxaa lamida dadka u kaalmeeya waxyaabaha dadka sunaadda ay isticmaalaan ama dadka fusaqada ay isticmaalaan oo u kaalmeeya halis wey <clears throat> yaquul wuxuu leeyahay cataa ohan jiray ashaaca alfaac maxaa loo garaaco loo dilay ninkan xaludii ashaaca alfaaxishata midna waa sameeya faaxishada midna wuu faafiya waa qaadic iyo qariya wey ayib baab alcayaab ninka ceebaynta badan dhaleecaynta badan buu baab cayaab ninka ceebaynta badan wey cayaab iyo lacaan iyo lacaab iyo wuu kaasaa waa mubaalaqa ku jirta xadaana cabdillah ibn muxamed ibn man waa kuma ninkan abubakr ibn abi shayba weye ama waa musnadi midkood dhib ma laha maxamed waa bukhaari dhib ma laha yaa tegaysaan maxamed waa bukhaari iskaga taga iska gooye maxamed bukhaari wey qaala xadaثana sufyaan aلthawri can cimraan bn عن أبي تحيا xukay ibn sacad ibn tixya kada waa hoos dhegi yaxya ma aha taa waa in la akriya tixya weeye can abi tixya baa la yidhahaa can abi yaxya ma ah yaana ku dhicin xukay ibn sacad waa saduuq kuufi qaala wuxuu uhi sheekhaa samictu caliyan yaquul laa takuunu cali bn aalib wuxuu leey laa takuunu muslimiina ha noqonina cujulan kuwa degdeg badan nin degdega oo sidii daksiya wax ugu dhaca noqon madaayiica makarafoonaa wax baiya kolbakarbarigaada waa jamc midiya waa ninka war ka faaisoodhooy inta fadhi dhan isku nala dhan buu oo ummadda warka gaarsiiye buduran afdhow budrigii waa jamcu budur budurka waa ninka aan sirba xajisan karin waa ninka sirbaana xajisan karin maba anfaala wari hadduu soo garaa qamara qaban inuusan deeloodi raadin ruux sheekh waa inuu sir leeyahay laa takuunu buri saxaaba noqona cujwa kuwa deg deg badan madaayica warsheeg badan budra aan sir lahayna noqonna ayib maxaa yeelay faina waraa'akum waxaa idinka dambeeya balaa'an balaayo iyo ciqaab iyo cadaab aakharo mubarixan latajlis ah idan afkaada xasilo afkaada ka adkay maxaa loo odi aniga koonse loo og maxay tahay ilaa markaa shooga mutaqo ma joogi karo ayib foorbaaba qabanaysaba ayib balaan baa idinka dambaysa mubarixan latajlisa ah mulixan baa u qora aniga bacd waa qoran muklixan mubalixan iga qoran waa laguma fiican yahy ninkee muklixan oo mumlixan baa labadaasaas yaa xoog badan mumlixan leefaya ruuxa aw muklixan xogaya ama xanguruusanaya wahum fiiha kaalixuun muklixa haddii la qoro la akriyo ayib mubalixanna daalinaya wey mubalix waxa wey waa waa baayo culus ma habsan lama daari mana socon kartidba neefka xoolaha markuu jidka ku gelaya habsamo fadhiisto yaa loo isticmaalaa ablaxada baa la isticmaalaa idan waa balaayo ku neefaysa ku xaganaysa ku daarinaysa wey macnaa waa xisaabta ciqaabta aakhar wa umuuran arrimaha idinka dambeeya mutamaaxilatan dhaadheer rujuxan waa culculus wey ruduxan colculus arrin culus oo dheer yan safarku waa dheer wey safar dheer oo lafajabis ah oo maxaanku raaa culus baa kaa dambeeye idan xisaab baa kaa dambeeyey misniow warkanaa la ordi iyo mataqan iyo foorsanku qaban iyo warka jooji yani afkiina hanta wey sheekh hoos ba ku fasira alfaada dhammaanteed halkaa laga fiiriy xadiidka xuriya dara kale cinda alcuqayli mujalladka afraad toban iyo afar min dariiq kudayr adabbi can cali bn abi aalib xadaana bisr bn mxamed abu mxamed almarwazi xadaana cabdlah bn mubaarak xadaana israail israail ibn yunis ibn abi isxaaq asarici baa loo yaqaana israail ibn yunis ibn isxaaq asarici can abi isxaaq awogii wey abihi ma ah waa awogii israil waa nin iqoo tabti ah can abi isxaaq asabiici can abi yaxya zaadaan lawi xadiis abi yaxya alqataan can mujaahid bni jabr can ibni cabaasin qaala idaa aradta haddaad doonto markaad damacdo oo doonto an tadkura inaad sheegto cuyuuba saaxibika saaxibkaa ceebihiisa fadkur xusuuso cuyuuba nafsika naftada ceebteeda intaad ku ordi ninkaa ceebtiisa iyo cambaarayntiisa u ordi adigaa kaa badan adu baa isuga moogta bal insaan calaa nafsihi basiira waxa ku dhex fadhiya ilahi ba subxana wa tacaala daciif ismaal abu yaxya alqataad waa daciif laakiin macnuhu waa saxiix saxaabadana macnaha ka sugan yahay xadaana bs ibn muxamed akhbarna cabdlah mubaarak xadaana abu mawduud xaafid xaj wuxuu leeyahay baxr min muusa weeye waila famajhuul ayb inu majhuul yaa loo badanya ninka asaga abu mawduud majhuul weye can zayd mawla qays alxadaa majhuul kale wey can cikrama mawla ibn cabaas can ibn cabaasin fii qowlihi caza wajal walaa talmizuu anfusakum aayaddaas ibn cabaas wuxuu ka yihi walaa talmizuu hadurina anfusakum naftiina qaala wuxuu yidhi ibn cabaas laa yطcan can waa maxay walaa talmizuu ay laa yطcan bacdukum barkiisa durin oo cambaaraynay waxaa ka sheegin calىa bacdin marka kale ضaciif اlisnaad fiihi abu mawduud can zayd mawla qays alxadaa majhuulaan laakiin ibnu jariir baa warinaya afarkan bisanadin صaxiixin can mujaahid can mujaahid bn jabr wuxuu leeyahay walaa talmizuu ay laa tطcanuu وبسند حسن آخر عن قتادة وحولي بن جرير لا يطعن بعضكم على بعض idan taabicin badan ba macnahan ka sugan yahay ibn cabas laga soo guuriye xadaanaa musa tafsiirkan waa jira oon laga dacan ahayn xadaanaa musa ibn ismaaciil atabubaki qaala xadaanaa wahayd ibn khaalid saduuq aw iqa qaala akhbarahu daawuud ibn abi hind daawud ibn hindi bacd culama waxan waa iqa badna waxan waa saduuq can caamir ibn sharaaxiil alshacbi qaala xadaatnii xadaani cafwan xadaanii abu jabirata jiinkaana ku dhabahaya xadaanii abu jabirata ibnu daxaaq saxaabi wey sida raajixa ah inkastoo mukhtalaf yahay qaala wuxuui saxaabigaas fiinaa annaga dhexdaanada bay nagala ku degtay aayaddan yani fiina fii bani salima reer bani salima oo ansaar ah bay aayadda ku soo degtay aayad waa maxay walaa tanaabasuu ha isku tuurina ha isku duurina bilalqaabi maanaysiyaha maxaysee ahayd huwa saxaabigu qaala qadima calayna waxaa noo yimid rasuullah waa noo yimid walaysa mina asagoo uusan naga mid ahayn rajul min reer bani salama uusan jirin ilaa haddii jiro lahu ismaani aw alaaa laba magac buu lahaa cinda abi daawuudna aw alaaa raacsan ama laba magac ama saddex yani waxay niman iska timiya ximaar badan nimanka qolyaha tuulada dega ama qurada waa isximaariyeen ninkaas dhowr magac baa loo yaqaanaa isaga magaa l hebel cadde y lama jeeda dhabka ma aha idan cagsiga u jeedaan intaasi magac loo bixin ayb marka isximaada rag ilma yar wada dhashay wey ninkaas intaas magac loo bixiyey kii hoyga u baxsiiye afar kalaama saddex kaa la saaray buu nabi maxamed soo jirida madiina yimid fajacala naganada wuxuu gudlo galay yaquuluna yaa fulaan nabi magacidi maqlahaya magaciisa loogu yeedahay nabiga ugu yeedi nabiguna mooga magacan in yahay magac ninka lagu caayo waxoogo lagu mushxarabo magacii nabiga ninkoogu yeeya maalmadan yaa asra fayaquuluuna maxay odhanayaan ree asaareed yaa rasuul rasuulka ilaahayow inahu asagu yaqdabu wuu ka cadhabaa minii hada lismi magaca u yadhu ka cadhabaa xoogo inaga gurri inuu ku qasayno ilaa ku qasata mooyeen magacii weli iyo ala baxin maaha nabi sal slam aayadda dhibkaasaa dhacay ilaah waa marka jawaabay subxaana wa tacaala markaas aayaddu soo degtay ayib marka aayaddaas xujata laga hadlay xadaana alfadl ibn muqatil xujatun iq qaala xadaana yaziid ibn abi xakiim alcadani mustaqim alxadiis aw saalix alxadiis can alxakam ibn aban alcadani iqatun fard saaxibu sunna qaala samictu cikramata yaquul laa adri ma ogi mana garanayo ayuhumaa midkoode midkii midkii jacala lisaaxibii u sameeyey dacaama suuriyi raashiin cabdillah bn cabaas iyo wiila in hareer yihiin baa midkoo qala sameeyey ma ninka cabdulahi baa sameeyey mise ninkaa qala sameeyey ayb ma garanhayo cikrima laakiin midkood ba wax sameeyey ibnu cabaas inuu sameeyey aw ibnu cami fabaynamaa xilli fabaynaa wakti aljaariyatu gabadhi jaariyada shaqaynaysay ay tacmalu shaqaynaysay bayna yadihi hortooda gabadha qalada keenaysa teelaysay ee biyihii raashinka qalbinaysay ay hortooda socoto idka markaa qaale axadu midkood waxuu ku yiri lahaa liljaariyati ya zaaniya midkood ba xoogu gabadhay showinta cadaaday aan wax qarkagii sartay waxaanaqo ya zaaniya ku yidhi faqaala ibn cabaas wuxuu hi lah warhee wey warhee wey aha wey waad la soo boonaysaa waraakusuba wey wuxuu marka in taxibaka haddaysan ku xadin oyna kaa qisaasanin waxaad ku tiri fidunya addunyada taxiduka waxay ku xadi fi aakhirati hadda waada cayno zaaniyad ku tiri gabadha hadda haddaan xadul qabsi aan adduunka lagaaga oofin oo sideedii lagugu dhufanin aakhare yaa kaa qaadi haddaba ugaas baan haya anaa iskale addoon la taagan tahay aakhara war jiraawe meeshu ridii sayid ahay ridii geesaha qabtay laga qisaasayo annaga aakhara sideetana ku sugayso qaala soo ninkii gabadha caayay afara'ayta bal ka waran in kaana kamaata waa koda sidaa oydhalla tahay ka war oy zaaniya tahay waxaan ku sheegaas aan ku arka ka war aan ku ogaayda waa qaala ibn cabbaas wuxuu yihi xataa hadday saasahay gabadhu ina allaha laa yuxibu alfaaxisha almutafaxish afxumadan rabbi ma doonahay subxana wa tacaala inaad asturtaan lagaa doon hayo ma dad ku ceelisanahay ado intaan marti soortay aqaan kula fadhiyo gabadha lagaa ku dhiib maxay toocaas waa xurmadaro waa maamusdaro waa shiriig darro wey ina allaha ilaha laa yuxibu ma jeclo alfaaxisha ninka afka xun almutafaxisha xumada iska raadiya ibn cabaas aladii qaala tan laakiin sanbawi waa cikrama cinda muxuuga eraygan dambe ninkii yidhi ibn cabaas idan ninka wax ayaasada ma ah bal ninka difaacaya gabadha wey ibn cabaas ibn cabaas alladii waa midka qaala yidhi ina allaha laa yuxibbu alfaaxisha almutafaxish xadaثana cabdullahi bn maxamed almusnadi aw abubakr bn abi shayba قال xdثna محمد بن صادق التميمي من كبار العاشرة قال xdثna إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيع عن أعمى سليمان عن أبي هريرة عن علقمة بن قيس النخعي عن cabd الله عن النبي صلى اه عليه وسلم قاala laysa الmuؤminuun muؤminku ma aha biطacaani mid durad badan wax sheegid badan walalacaani mid lacnad badan walalfaaxish nin af xun walalbadii nin af dheer carab dheer bayb oo nownoo badan baabu maa jaa wuxuu baab yahay fi tamaaduxi is-ammaanidda wuxuu ku yimid in la is-ammaano oo maanta ruuxun ad ammaanto ayib oo shaqa laga dhigto almubaalaga fi lmadxi xadaثna aadam ibn abi iyaas iqة xaafid xadaثna shucba bn xajaaj can khaalid alxada khaalid ibn mihraan oo mutakalam fiih laakiin sida raajica waa nin iqa ama saduuqa can cabdiraxmaan ibn abi bakra min iqaati الtaabiciin can abiihi abi bakrata nufeyc bn xaarif ana rajula ninba dukra lagu sheegay cinda الnabiy nabi maxamed kisa nin lagaga sheekeeyey faasnaa calayhi rajulu ninba wuxuu ku ammaanay khayra khayr faasnaa calayhi rajulu ninba wuxuu ku ammaanay khayran wanaag buu ku sheegay ninkii faqaala nabiy nabigu wuxuu yidhi wayxaka war magicii jiri qadacta waxaad goysay cunuqa saaxibika saaxiibkaa qoortiisa goysay waa dishay ninkaas dhiiggiisa waa gashay ninka waa fadhiyaa yaquuluhu arrintaa nabigu wuxuu lahaa miraaran dhowrka wayxaka qadacta cunuqa saaxibika in kaana axadukum midkiin hadduu yahay maadixa madax ammaanaya laa maxaalatan badi ahaanba sinaba wey sinaba marnaba haddaad dayn ammaan war iska daayan falaa tuzaku anfusakum haddaan dayni soo taagan tahay isbarriijiso maxaa la samay in kaana axadukum maadixan midkiin hadduu ammaanayo laa maxaalata sinaba falyaqul ha yidhaahdo axsibu waxaan u malayn kada wa kada inuu hebel waxaan u malayn inuu khayr badan yahay inuu nin fiican yaan u malayn allana wa ogey warkaa raacsada in kaana yaraa hadduu u arko anahu ninku kadaalika inuu sidaa yahay hadduu u arko inuu nin fiican yahay inuu fiican yahay baan u malayn iska dheh mala taagnow waa ila tahay taagnow waa hanshayga taagnow weligaa abaashaa jismini wa xasiibuhu cidda ogna allah io dowey xasiib bimacnaa caliimkiisa wey cidda xisaabaysa ee kafiirkiisaa ee ka warqabay mas-uulka alla wey walaa yuzaki yuusan ammaanin cala allahi ilaa dushiisa axad ruuxan axadan ruuxna ha ku ammaanin ilaahay ruuxna ha ku alla kaago allah la socda ilahay wuxuu ogi ninka wuxuu yahay ama waxa leeyahay fiican ka war xun weeye ama waxaa leeyahay ahlu khayr weeye somaa ninka fiican ma jiraan ilan waxaa isgoongayn adigu ilahay isku dhacay isagii iskugu dhici marka waxaa weeye waxay ila tahay waxaan malaynaya ayib xadaثna محمد بن صباح صاحب السنن ثقة قال xadaثna إسماعيل بن زكريا الخلقاني صدوق يخطئ قليلا قال xadaثnي يزيد بن cabd الله من ثقات التابعين عن أبي بردة أبي بردة عندهم من سمر أبي موسى الأشعري ومن ثقات التابعين عن أبي موسى قال سمع النبي نبي محمد حول مقلي رجلا بن مقلي يثني أمانية حول أمانية على رجل منه حكو أمانية على رجل منه أمانية يثني أمانية faqaala nabig xuu naba ahlagtum waad halaagteen awaha nabi wuxuu yidhi qadactum waxaad goyseen dahra arajuli ninka dhabarkaad ka jibiseen ruux haddii la ammaano ammaantiiba iska walle wanfiicanayd waa labisan shaar wanfiicana bu gashan anna caalana shaar bu gashan dib weyn buu xiran yaa akhriyey ninka yaa u kala geliyey alla u kala geliyey ninka akhriyey marka ha u kaalmayna inuu ninkaas wax ismoodo oo cujbi iyo isla weyni uu galay kibir وحسنوده عجبي يزلوين وبري كبر حدثنا قبيس من جواد سبعة يوسف ورميساني آه بارك من جيا حدثنا قبيس بن عقبة السوائي ثقة حافظ حدثنا سفيان الثوري عن عمران بن مسلم ثقة فيه لين المنقري عن إبراهيم التيمي إبراهيم يزيد بن شريك التيمي وثقة إلا أنه يرسل ويدلس عن أبيه أبيه أبي إبراهيم عفوا أبيه يزيد الربا يزيد بن شريك وثقة أدرك Eh, heekaas taabiciga daliilka kunaa juluusan waxaanu fadhinay cinda cumar aanu la fadhinay faatnaa rajul nin baa wuxuu ammaanay calaa rajul ninkaanu ammaanay fii wejhi kafal kafal buu ammaanay isagu hortaagan buu ammaan ku daldalay isagoo kaa maqan baa mugta dhaantee isagoo kaa maqan ninka gaa ammaanta dhibi ma laha way dhaantaa dawarka loo deegayn laakiin inaad hortiisa asagoo ku aad ku oo tale waa kugu xadin laha waa muskilo wey faqaala cumar wuxuu yidhi caarta waa boqono baysay caarta waa boqono baysay faysha jartay arajul ninki caqaraka allah ku boqno goya buuri cumar waa habaara ninki boqonaha allaha ku jaree ninki waa boqono baysay waa qaribtay ninkii dagaalahayay ilaahay ka cabsanayay lahaad shaqaysatid waa ammaantay kadibna ammaanta buu rimaya inuu walla cayaabo uu dhacaya cibaada uma baahna anagu waxay waa cadyahay uma ladan baa ii qartay waba lii germay buu leeyahay idan ninkii yaa fadhiisiiyey adaa fadhiisiy idan ninka tabarlaan ha dhigin baa leeyahay xدثنا cبدالسلام بن مطهر صدوق قال xدثنا xفs بن غyاث ثقة xاaفظ عن عbayd الله بن cمر من ثقات التابعين عن زيد بن أسلم العdوي مولاهم عن أبيه يعني أسلم العdوي mولى cمر بن خطاaب قال wuxuu uri سمعت cمر cمر baa xoreeyey ninka taabiciga يقول asagoo leh almadxu ammaantu dibxun gawrac wey ammaantu waa gawrac qaala wuxuu uri محamed محamed oo kuma محamed البخاarي ayib yacni wuxuu u jeedaa idaa qabilaa markaad aqbasho markaad aduu rinto wuxuu lalacdo ood aamintay tira ahay waa fiicana waxba la sheegayba maanaa ka hadliyey afka maanaa qori ka geliyey la soo warka asaga markaasuu gowracya ayib adaa bilahi towfiiq